بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaan qaadanaynaa saxaabigii saddexaad cabdullaahi bnu xudaafata asahamiy cabdullaahi bnu xudaafa asahami waxa halkudhig u ah xaqun xaq waxaa ku ah calaa kulli muslimin muslim kasta an yuqabila inuu dhukado in uu shumiyo ra'sa cabdullaahi bnu xudaafa cabdullaahi bnu xudaafa madaxiisa waa ana abda'u bidalika anaana bilaabahaya cumar ibn khaaab baa yidhi saxaabigan aanu baranayno qof kastoo muslim ah waa inuu shumiyaa madaxiisa anaana bilaabayo cumar baa yidhi sababta uu u yidhi iyo goorta uu yidhina waxay noogu dhex imaan doontaa qisada gudaheeda batalu qisatinaa qisadeennan haadihi ee tan ah badalkeeda geesigeeda ninka looga hadlaayo rajulun waa nin oo min asaxaabati saxaabada nebiga ka mid ah yudcaa loogu yeero cabdullaahi bnu xudaafata assahamiy ninka aan baranayna qisadeennan maanta batalka iyo geesiga iyo halyeyga looga hadlayo waa nin saxaabada nebiga ka mid ah cabdullaahi bnu xudaafa asahmina la yidhaahdo laqad kaana waxaa ahaa fii wusci taariiqi taariikhda waa waasictinimadeeda wasciga iyo taariikhda mugeeda an yaqura inuu soo maro bi haada arajul ninkan ee kan ah kamaa sidii mara uu usoo maray taariikhday u soo mareen bimalaayiin malaayiin alcarab carabta ka mid ah min qablihi asaga hortiisa ninkan taariikhda waxaa ka mida in ninkan uu soo maray malaayiin carabta ka mid ahna ay ka horeeyeen duuna an yadah lahum ayadoon wax dan ahna aysan ka gelin ayadoo waxdana aysan markaa ka gelin dadka ow amase yakhturu ow yakduru ama aysan ku soo dhicin lahu asaga calaa maalin maskaxdooda maskaxi aysan markaa uga soo dhicin laakina islaama laakiinse islaamka alcadiima ee weyn ayaa ataaxa wuxuu ku suuro geliyey licabdillaahi bni xudaafata assahmi an yalqaa inuu la kulmo sayiday addunyaa adduunka labadii sayidka ka ahaa waayo labadii oday ama labadii sayidka ahaa macnaha waa faasiya runta qoradoodii oo markaa adduunka u sarreeyey ayaga oo madaxtinimada ahaa fii zamaanihi zamankiisa asaga uu joogay labadii sayid ee adduunka inuu la kulmo ayay suuragal uga dhigtay islaamka weyn uga dhigay cabdullaahi ibnu xudaafa waa kisraa oo melik alfursi furs boqorkoodii ahaa iyo wa qaysara qaysar oo cadiimi ruum ruum cadiimkoodii markaa ahaa ruum ninkii ugu sarreeyey markaa hogaaminaya qaysara iyo kisra oo furs boqorkoodii markaa ahaa wa an takuuna inay u ahaatay e, taariikhdu islaamku u suurageliyey lahu cabdullaahi maca kullin mid kasta oo minhumaa labadooda ka mid ah qisatun qiso laa tasaalu aysan ka zuulin tacyiha inay xifdinayso qiso ay taqaana aysan ka zuulin inay weylaysay xifdiso daakiratu dahri zamanka daakiradiisa zamanka daakiradiisa iyo xusuustiisa oo wayrawiiha ay warisa lisaanu taariiqi taariikhda carabkeeda carabka taariikhda inay markaa wariso qiso noocaas ah inuu kala kulmay ayaa markaa jirto dahriga iyo zamanka iyo wakhtiga daakiradiisa ay xifdisay warisayna taariikhda carabkeeda amaa qisatahu qisadiisii amaa qisatuhu maca kisra kisra micigiisa uu la kulmay oo melikin furs ahaa fa kaanat waxay ahayd oo ay dhacday fi sanati saadisati sanadii lixaad ee lilhijrati hijrada sanadii hijrada lix ka ahayd bay dhacday xiina wakhtigii cazama uu goostay uu go'aansaday annabiyu nebiga sala allahu calayhi wasalam an yabcada inuu diro taa'ifatan koox oo min asxaabihi asxaabtiisa kamida bikutubin qoraalo uu u diro qoraalo inuu la diro ama kutub ilaa muluuki alacaajimi boqorada acaajimtii carabiga aan ku hadlin inuu qoraalo intuu u qoro koox saxaabada kamida uu u diro uu u dhiibo waraaqooyinka wakhtigii nebiga uu goostay sanadii lixaad ee hijrada ayay markaa dhacday yadacuuhum rasuulku asagoo ugu yeeraya fiiha waraaqooyinka gudahooda ragga ila alislaami islaamnimada boqoradaa loo diraya waraaqooyinka islaamnimuu rasuulku ugu wacahayay walaqad kaana arasuulu rasuulkuna wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yuqadir mid ogaa ama qiyaasahayay khutuurata haadihi اlmuhimmati muhimmada iyo shaqada loo diri doono saxaabada khatarta ay leedahay khuduurada cadiimka ay markaa leedahay ayuu nebigu qiyaasahayay waana ogaa waayo fa haaulaa'i اrusul rusushaasi sayadhabuuna waxay aadi doonaanay u bixi doonaan ilaa bilaadin bilaadyaalo iyo wadamo naa'iyatin fog laa cahda lahum bihaa aysanna u aqoonin min qablu horay raggaa saxaabadaee rasushee la diri doonee waraaqooyinkaa loo dhiibaayo ee boqorada cajiibta iyo qaar carabta ka mida u geyn doona waxay aadahayeen oo ay ku soconayeen bilaadyanaya naayo ah oo aad u fog laa cahda lahum bihaa min qablu horay aysan u arkin horay aysan markaa u arkin bay markaa aadayaan wahum yajhaluuna waxayna jaahil ka yihiin luqaati tilka albilaadi wadamada ay aadayaan luqooyinkooda walaa yacrifuuna aysanna aqoonin shay-an shay oo min amsijati muluukiha boqoradaa meesha joogay boqoradooda amsijadoodii dhaqankooda ah dad yaqaana markaa ma aha habka ay u dhaqmaan iyo waxa ay jecli in lagula hadlo ma yaqaaniin luqadooyinka meeshay aadayaan jaahil bay ka yihiin weligood horay umaysan arkin waana meel fog idan khatar cadiima ah inay leedahay taasuu nebigu qiyaasaayey dumma intaa ka bacdi innahum ayagu sayadacuuna waxay ugu yeeri doonaan haaulaa'i lmuluuka boqorada ilaa tarki adyaanihim diinahood inay ka soo tagaan waxaase ka sii dhib badan ragga ay aadayaan waa boqoro intay xafiiska u galaan bay dhihi doonaan diintaad haysataan ka soo taga khudbad adag ayadana ilaa tarki adyaanihim ila mufaaraqati cizihim cizadooda iyo sharafta ay lahaayeen inay soo faaruqaan iyo wa sulطaanihim sulطaanadoodii awooddoodaba iyo wadukhuuli inay soo galaan bay ugu wici doonaan fii diini qowmin oon diinkooda kaanuu ahaa ila alamsi alqariibi shalaydii dhoweyd min bacdi atbaacihim raacayaalkooda qayb ka mid ah raggaa boqorada ah waxaa kaloo usii dheer in loogu wici doono inay diin soo galaan qoom marka la leeyahay kolli waa diinta islaamka kaanuu ila alamsi alqariibi shalay dii dhoweyd bay ahaayeen dadka la raba diinkooda soo gala la leeyahay min bacdi atbaacihim atbaacdooda iyo raacayaalkooda qayb ka mid ah innahaa ayagu rixlatun waa safar khairatun eh, khatar badan waxay u soconayaan waa safar khatar badan oo aad u dhib badan addaahibu fiiha mid ka baxee safarkaa aada mafquudun uu ya ku laweyn doono mid dib dambe loo arki doono aan rajo laga lahayn waalcaa'idu minhaa ka ka soo laabtana mawluudun uya ku dhashay mid mawluud ah uu la mid yahayo kii soo noqdana mawluud ah mid ka baxee aadana dib dambe in loo arki doono ay shaki ku jirto fiiha mafquudun midka baxa uu noqonaya safarkaa mid la waayo midka soo noqdana mawluud uu markaa yahay lidaa sidaa darteed ayuu jamaca arasuul rasuulku wuxuu jamciyey calayhi asalaatu wassalaam asxaabahu asxaabtiisa asxaabtiisi buusu keenay wa qaama waa dhex istaagay fiihim gudahooda khatiiban asagoo u khudba akhrinaaya waa dhex istaagay asagoo khatiib ah faxamid allah ilaahay ayuu mahdiyey wacnaa wuu ammaanay calayhi alla ayuu ammaano watashahada wuu tashahuday tashahudka waa khudbada xaajada marka la akrinayo khudbadii waxa lagu furfurto ayuu akriyey uma kabacdi qaala wuxuu yidhi amaa bacdun intaa kadib fa innii anigu uriidu waxaan doonayaa an abcaa inaan diro bacdakum qaarkiin ilaa muluuki اlacaajimi caajimta raga caajimtaha boqoradooda inaan xaggooda u diree falaa takhtalifuu calaya dushayda hasukay khilaafina wax khilaafa yuusan samayn oo haynan dhicin aad dushayda khilaaftaan kama اkhtalafat banuu israa'iila reer bani israa'iil say u khilaafeen oo kale calaa ciisa bni maryama ciise ibnu maryama ahaa taasoo kale ha samaynine amarkaan idin diri doona qaata waxaan idin fari doonana sameeya fa qaala asxaabu rasuuli illaahi rasuulka asxaabtiisu waxay dhaheen sala allahu calayhi wasalam naxnu annagu yaa rasuul allah rasuulkii allow nu'addii waan gudaynaa canka xaggaaga maa turiid waxaad doonayso wax allaalla waxaad doonaysaan qabanaynaa waa samaynaynaa oo waa gudaynaaye fabacafnaa nadir xayu shita meel allaalla meeshaa doonto iskhilaafi maynu markaa hor imaanayno rasuulkii allow nadiro meel allaala meeshaa doorta noo bixi intadaba wuxuu ka doortay calayhi asalaatu wasalaam nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee sittata lix oo min asaxaabati saxaabada ka mid ah lix nin buu ka soo xushay liyaxmiluu say ugu qaadaan kutubahu kutubihiisa ilaa muluuki alcarabi waalcajami boqorradii carabta iyo kuwii cajamta ahaa cajamsaan tilmaana waa dadkaan carabiga ku hadlin qayb ka mid ah in loo diro qaybna kuwa carabtaa loo diro lix saxaabada ka mid ah ayuu ka soo xushay wa kaana axada haaulaa'i kuwaa asittati ee lixdaa midkoodna wuxuu ahaa cabdullaahi bnu xudaafata assahamiyu waa saxaabiga aan rabno inaan ka hadalno saxaabiga qisadiisa aan maanta baranayna lixdaa mid ka mid ah ayuu ahaa faqad ikhtar faqad ikhtabara lixamli risaala faqad ikhtar wuxuu u doortay lixamli risaalati اnnabiyi nebiga risaaladiisa xambaaritaankeedii calayhi الsalaatu wassalaam ilaa kisra inuu u xambaaro warqadii uu qaada cabdullaahi kisrihii meliki lfursi furs boqorkoodii ahaa asaga waxaa loogu talagalay inuu aado furs kisrana uu u geeyo warqadda rasuulka sala اllahu calayh wasalam taasaa loo doortay jahaza waa diyaargaroobay cabdullaahi bnu xudaafata raaxilatahu raaxiladiisii iyo wuxuu diyaarsaday gaaliidkiisii wawaddaca wuxuu sagootiyey saaxibatahu xaaskiisii wa waladahu canugiisii wa madaa wuu dhaqaaqay ilaa gaayatihi dantiisii buu u dhaqaaqay muraadkii iyo dantii loo diray ama ilaa haayatihi hortiisii buu aaday tarfacuhu ayadoo ay kor u qaadaysay annajaatu meelaha sare meel dalcad ahoo buura mar allaala markuu sii fuulayana kor buu usii kacayay wa taxutahu ay hoobinaysuu ka soo hoobanaayo alwihaadu meelaha wihaadkee daadega ahna ay soo hoobinayso mar allaala meel talcada markuu fuulayana kor nin aadaa kulu ekaanaya markuu ka soo mid ay soo hoobinayso waxiidan asagoo keligii ah fariidan asagoo keligiis ahoo laysa macahu uusan micigiis haynuusan la socon ila allaha ilaahay mooye subxaana wa tacaala axad micigiisa ahoo rabbi ahayn ma jirin xataa balaqa ilaa uu gaaray diyaara farisiin faris diyaardoodii meelihii ay farisiintu deganaayeen ayuu gaahay fasta'dana wuxuu istiidaan qaatu weydiistay biddukhuuli inuu u galo calaa malikiha boqorkeeda boqorka faris inuu u galo ayuu siidaan ka qaatay wa akhtara wuxuu u sheegay alxaashiyata xaashiyadii xaashiyada waa ragga waardiyaalkiisii ahaa ayaa wuxuu u sheegay alxaashiyata birisaalati risaalada uu u wado allatii taasoo yaxmiluhaa uu u xambaarsanya u wado lahu asaga risaalaan u wadaa ee boqorka ayaan rabaa inaan u galo taana markaa wuu u sheegay dadka xaashiyadiisii ahaa ee gaararkiisii ka agdhowaa cinda daalika markaa agteeda amara wuxuu amray kisra kisra ninka lagu magacaabo amase boqorkii furs biilwaanihi carshigiisii waa sariirtiisii meeshuu ku fadhiisanayey in la qurxiyo fa zuyina waa la qurxiyey ilaan marti soo gelaysaa wadacaa wuxuu u yeehay wuxuu u yeeray cudamaa'a faaris faaris kuwooda waaweyn lixuduuri say uga soo qayb galaan ay usoo xaadiraan majlisihi majliskiisa fa xadaruu way soo xaadireen ayagana way soo xaadireen ninkii ayaga asagana ee madaxdiisa ahaa ay kuwii waaweynaa uma intaa ka bacdi uma intaa kabacdi adina waa loo idmay licabdullaahi bni xudaaفata biاdukhuuli calayhi inuu usoo galo markii la hagaajiya meeshii raggii caashiyadiisii dhinacyada ay ka fafadhiyaan iyo raggii wasiiradiisii ahaa meeshii la wada qurxiyey ayaa soo gal la yidhi waa loo idmay licabdullaahi bni xudaafa biاdukhuuli calayhi inuu usoo galo dushiisa dakhala wuu soo galay cabdullaahi bni xudaafa calىa sayidi faris faaris boqorkoodii buu u soo galay mushtamilan asagoo hugan shamlatahu go'iisii shamlo ayaa kor u saaran alraqiiqata ee jilicsanayd shamlo raqiiqa ah asagoo hugan murtadiyan hugan haddana cabaa'ahu go'iisii asafiiqata ee adkayd go'aan dadka mtaqaanaa go' muxuu wataa safiiqad ah oo markaa adag calayhi dushiisana ay ka muuqato oo ay dushiisu tahay basaadatu lacraabi acraabta sansaantooda dadka acraabtay miiga degan dad aad isku ziineeyo aad isku qurxiyo ma aha sida reermagaalka oo kale reermagaalku mar allaala markay madaxi la kulmaayaan iyo waxbay inta ku xirtaan iyo jaakada la tashaa iyo waxyaabo fara badan ma ahayn asaga go' raqiiqa oo shamlaa iyo go' kaloo cabaad ah oo dayqaho aad u adag ayaa korkiisa saarnayd calayhi lacraabi baa ka muuqatay waxaa ka muuqatay acraabta basaatadooda iyo dhibya'aantooda ila isma dhibaan waxu intay iska qaataan bay iska baxayaan laakinahu laakiinse kaana wuxuu ahaa caaliya alhaamati mid haamadiisa ama madaxiisa uu sarreeyo hadhici karta ula jeedo ujeedada iyo waxyaabaha uu leeyahay iyo ay aad u sarayso mashduud alqaamati joogiisuna uu dheer yahay mashduud alqaamati nin qaamadiisu ay dheertahay istaagiisuu ahaa tata'ajaju waxaa ka hurahayay bayna jawaanixihi garbihiisa ama feerihiisa dhexdooda cizat lislaami islaamka cizadiisa cizada islaamka qalbigiisa ku jirtay watatawaqadu waxaa hurahayay fii fu'aadihi laabtiisa kibriya aliimaani iimaanka kibriyadiisa isla weynidiisa macnaha kibir uu ku jira ma ahee islaamka iyo iimaanka qiimihiisa iyo isla weynidiisa ku jirtay asaga saasuu markaa ahaa haba wata labadu oon faa'iido lahayne haddana nin iimaan iyo kayr iyo wanaag iyo cizi ku socda saasuu markaa ahaa famaa in ra'aahu maba uusan arkinba kisraa muqbilan asagoo soo qaabinoo cabdulaahi kusoo soo socdaa isla markii boqorkii u arkay cabdulaahiya ku soo socdaa maba arkinba xataa qawmaa ilaa wuu ishaaray ilaa axadi rijaalihi raggiisii mid ka mid ah bian ya'khuda alkitaaba inuu kitaabka ka soo qaadiyo warqadda uu wado min yadihi gacantiisa ka soo qaba buu yidhi ninkaa isla weyn yahay faqaala cabdulaahi wuxuu yidhi laa maya makuu dhiibaayo buu dhahay markuu dhiibaayo inamaa amaranii wuxuu i amray rasuulu اllahi rasuulkii alla salى اllahu calayh wasalam an adfacahu laka inaan adiga kuu dhiibo yaddan biyaddin gacan iyo gacan amarka nebiga wuxuu ahaa inaan adig kuu dhiibo qof kale warqadda u dhiibayaa ma laha wa ana aniguna la ukhaalifu dhinac mari maayo ma khilaafayo amran amar oo lirasuuli اllaahi amray salى اllahu calayh wasalam haddaad iskibrisoo dhahda ka qaad E, kasoo soo qabta iyo qofaanu dhiibaayo ma laha saasaanu haynaa warqadda ilaa amarka nebiga ahaa inaan gacanta gacanteeda kaaga saaro mana khilaafayo amarka nebiga faqaala kisra kisra wuxuu ku yidhi marka lirijaalihi ragiisii utrukuuhu daaya marka iska dhaafa yadnu minii ha ii soo soo dhawee buuri atrukuuhu dhaafa yadnu ha soo dhowaada minii xaggayga fadana wuu u soo dhowaaday min kisra xataa naawalahu اkitaaba ilaa waradii uu dhiibay marka ilaa warqadii uu u dhiibay uu u saaray biyadihi gacantiisa uma kadib dacaa wuxuu u yeertay kisra kaatiban karaani kaatiban oo carabiyan carabi ah oo min ahli اxirata xireelkeeda ka mid ah ahlu xiiro markaa ah ayuu markaa u yeertay waa mantiqad ciraaq ku taala najaf iyo kuufay u dhaxaysaa meeshaa nin deganaa oo xiro ah oo haddana kaatib ahoo carabiga iyo qori karoo akhrin kara ayuu u yeedhay wa amarahu wuxuu amray wuxuu amray an yafida inuu furo bakshadda uu ka furo alkitaaba warqadda bayna yaday hortiis uu ku furo iyo wa an yaqra'ahu calayhi inuu ku dul akhriyo faidaa fiihi waxaa ku qornaa warqadii bismi illaahi araxmaani araxiim min muxammadin bay ka timid rasuulillaahi ahaa sala allahu calayhi wasalam ilaa kisraa bay u socotaa oo cadiimi faris faris boqorkeedii ahaa salaamun nabadgeliyo calaa man ittabaca alhudaa qofka hanuunka raacay dushiisay ahaatay famaa in samica maba maqlinba kisra min alrisaalati dhambaalkii risaaladii loo soo diray haada lmiqdaara qadarkaa uu ninkaa akhriyey keliya xata ishtacalad ilaa ay hurtay naaru lgadabi xanaaqa naartiisii dabkiisiibaa fii sadri naartiisii ka huray warqadii lama dhammaystirin wax ku qornaa barkuu ninkii akhriyey bismi illaahi araxmaan araxiim ilaaha kheyrka badanee naxariista guud ee gaarbixiya magaciisan ku bilaabayaa moxamed bay ka timid warqadda oo rasuulkii alla ah waxay u socotaa kisra oo cadin faris ah salaamun nabadgelyo calaa man ittabaca alhudaa intaa markuu ka akhriyey u maqlay famaa in samica kisra maba ka maqlinba min arisaalati warqadii hada almiqdaara qadarkaa xata ishtacalat naaru lgadabi ilaa xanaaqa naartiisii fii sadrihi laabtiisii ay ka hortay faxmara waxaa guduutay wajhuhu wejigiisa waintafakhat waxaa soo bararay awdaajuhu margiyadiisii meelaha qof markuu canaaqo xididada bannaankay usoo baxaan markuu aad qofku u canaaqo wixii dhan baa bannaanka soo baxay lianna arasuula waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam bada'a binafsihi naftiis buu ka bilaabay wuxuu in asaga laga bilaabo ilaa saa boqornimo isku haystay laakiin rasuulku wuxuu ka bilaabay min muxamadin rasuuli illaahi muxamed oo rasuulka alla intaasuu ka xanaaqay fajadaba arisaalata warqadii buu kasoo jiiday kasoo dhuftay min yaddi kaatibihi karaanigiisii gacantiisii wa jacala wuxuu gudagalay yumasiquhaa inuu googoynayo jexjeexayo warqadii fars boqorkeedii warqada inuu googoynayo duuna an yaclama asagoo ogaanin maa fiiha waxa ku dhex sugan wahuwa yasiixu asagoo ha weliba qaylinaya oo dhahaya ayaktubu lii bi ma waxaan buu ii qorayaa wahwa cabdii asagoo addoonkayga ah moxamed asagoo addoonkayga ah miya waxaan iisoo qorayaa uma intaa kabacdi amara wuxuu amray bicabdilaahi bni xudaafata an yukhraja in la saaro min majlisii kana iga bixiya boodaa bannaanka iga geeya majliskiisa in laga bixiyo faukhrija waa la soo saaray cabdulaahi baxdaan yar arrinta inta go-aan lagaa gaaraayo bannaanka istaag adiga kharaja cabdulaahi bni xudaafata wuu ka soo baxay min majlisi kisra kisra majliskiisii golihii uu fadhiyey wahwa asagoo laa yadri aan ogayn maa yafcalu اllaahu lahu wuxuu ilaahay ku samayn doono wuxuu alla ku fali doono ila maqaadirta waa alle subxaana wa tacaala wuxuu ninkaa ku sameeya xataa waxaa la qoray ayuqtalu ma la dili doonaa am yutraku mase waa laga tegi doonaa xuran asagoo xor ah طariiqan baysan oo la haynin labadaa tee lagu samayn doonaa asoo ku kala fakaraaya uusanna ogeyn wax lagu samayn doono ayuu ka soo baxay laakinahu laakiinse maa labia maba daahimba an qaala inuu yidhi wallaahi allaan ku dhaartee laa ubaalii u aabbayeeli maayo calaa ayi xaalin xaalad kastoo akuunu aan ahaado ama laygu sameeyo bacda an adaytu haddiiba aan gutay kitaaba rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam haddaanba rasuulka waajibkuu ii diray gacanta inaan ka saaro ahayd aan ka saaray u aada maayo wax kastoo laygu sameeyo wa rakiba raaxilatahu gaadiidkiisii wuu iska soo koray waindalaq wuu iska soo baxayba guduu ku xanaaqsan yahay boqorkii asna waa ka soo tegey walamaa sakata markuu xasilay walamaa goortii sakatay ka xasishay can kisraa kisra alqadab xanaaqii amara wuxuu amray bian yudkhala calayhi loo soo geliyo cabdullaahi soo geliya buu dhahay kii marka soo gelikii warqadda ii keenay bannaankaa la fiiriyey falam yuujad maba la helinba maxaa jooga meesha waa ma jirto faltamasuu way waa la dalbo waa la jirjiriyey falam yaqifuu lahu uma aysan istaagin calaa aarin raad maysan arkin waay macnaha lama helin falam yaqifuu maysan ka helin lahu asagaa calaa aarin raad meel uu dhigay ayaa la waayey faalabuuhu way dalbeenoo way ka soo dababaxeen fi ariiqi wadadii bay soo qabsadeen ilaa jaziirat اcarab fawajaduuhu waxay heleen qad sab inuu ka akaday qad sabaq inuu tegey uu ka hormaray falamaa goortii qadima uu u soo galay cabdullaahi cala اnabiy nebiga sala اllahu calayhi wasalam ahbarahu wuxuu u sheegay bima kaana wixii ahaa oo min amri kisra kisra arrintiisa ah qisadiisay u dhacday ayuu rasuulku uga sheekeeyey iyo wa tamsiiqihii googoyntiisii iyo jeexjeexii uu jeexjeexay alkitaaba warqadii famaa zaadad uma ugama uusan badin calayhi salaatu wasalaam kama ziyaadin rasuulka hadalkiisa calaa an qaala inuu yidhi mazaqa allaahu ilaahay ha jarjaro mulkahu mulkigiisa su warqadayda u googooyey mulkigiisa allah u googooyey subxaana wa tacaala amaa kisraa kisraa soo haray faqad katab wuxuu u soo qoray ilaa baadaan nin baadaan la yidhaahdo naa'ibahu naa'ibkiisii cala alyamani yaman uga naa'ib ahaa yaman farisiinta iyo dadka jooga ayuu naa'ib uga ahaa baadaan ninka lagu magacaabo oo ninkaa kisraah ee furs meeshaa u taliya ayaa ninkaan meesha barasaaf uga ahaa warqad buu u soo qoray muxuu leeyahay ani bacafdir ilaa haada arajul ninkaa war u dir aladii dahara ka soo baxay bilxijaas dhulka carabta rajulayni laba nin jalbayni xoog badbadan udur buu yidhi oo min cindika agtaada jooga laba nin oo karti leh oo xoog leh u dir wamurhumaa waxaad amartaa an ya'tiyaanii inay ii keenaan bihi asaga ninkaa nebinimada sheeganaya xijaas ka soo baxay ee moxamed lagu magacaabo agtaada idinkaa u dhow laba nin u dir waxaad amartaa labadaa nin inay ii soo wadaan muxamedow halkaan ay igu keenaan fabacaa bacaa baadaan baadaan wuxuu diray rajulayni laba nin oo min khiyarati rijaalihi raggiisa kuwa xulka ah kumaandooska ugu xulsan ayuu markaa diray oo yidhi ordaha soo qabta ninkaa min khiyarati rijaalihi ilaa rasuulillaahi buu u diray sala allahu calayh wasalam wa xamalahumaa wuxuu u sii dhiibay risaalatan warqad lagu nebigu ku socotaa ya'muruhu uu ku amrayo fiiha warqaddaa gudaheeda bian yansarifa macahumaa inuu la soo gadoomo inuu soo raaco macnaha inuu soo raaco macahumaa labadaa micigooda uuna aada ilaa liqaa'i kisra kisra la kulankiisa duuna ibطaa'in daah la'aan degdeg kusoo dhaqaaq baa la yidhi labadaa nin soo raac boqorkii baa ku wacaaye wa wuxuu ka codsaday ama wuxuu ka dalbaday waa baadaan ila rajulayni labadii nin an yaqifaa inay u kurgalaan calaa khabari الnabiy nebiga khabarkiisa ninkaasna khabarkiisa iigu kurgala buu yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam wa an yastaqsiyaa amrahu iyo inay soo ogaadaanay soo baarbaaraanay u kurgalaan amarkiisa wa an ya'tiyaahu iyo inay u keenaanay ula yimaadaan bimaa yaqifaani calayhi wixii ay soo ogaadeen oo min macluumaatin macluumaad iyo warar ah inay u keenaan taana wuu faray kharaja rajulaan labadii nin way soo baxeen kharaja way baxeen arajulaani labadii nin yuidaan yuqidaani ayagoo dedejinaaya asayra socodka degdeg ayagoo usoo soconaya oo soo cararaya xataa balagaa ilaa ay soo gaareen aaa'ifa aa'if bay soo gaareen fawajadaa waxay heleen rijaala rag tujaaran ganacsato ah oo min qurayshin qoraysh ah gaaladii qoraysheed rag ka mid ah oo tujaar ah ayay aadeen fasa'alaahum waxay raggii weydiiyeen can muxammadin calayhi الsalaau wasalaam muxamed aaway xagee buu joogaa idinkaa qoraysh ahe qaaluu waxay dhaheen huwa fii yariba yarib buu aaday madiina macnaha uma kabacdi madad tujaaru taajiriintii way baxeenoo ilaa makkata makay aadeen farixiina ayagoo aad u faraxsan mustabshiriina oo bishaaraysanaya wajacaluu waxay guda galeen yuhanni'uuna inay u tahniyeynayaan qurayshan quraysh quraysh bay u tahniyeynayeen wayaquuluuna ay odhanayaan qarruu caynan ilqaboobsada horidhiina ku qaboobsada farxa macnaha fa inna kisraa kisra oo boqorkii adduunka ahaa yaatasaddaa u soo banbaxay limuxammadin muxammade muxamed haddaa gacanta lagu dhigayaa boqorkii adduunka ugu sarreeyey yaa raarraadinooya wa kafaakum sharahu shartiisana waa laydinka kaafin maxamed dhibkuu idinku haayey iyo wixii oo dhanba haddaa boqor u soo baxayoo gaalada ka mid ah waana laydinka filmaanayaayo asaa idinkaga filmaanaaye war in qabowsada buur ku farxa macnaha ama rajulaani labadii nin ee baadaan uu soo diray fayammamaa waxay u soo qasteen oo ay soo saareen wajhayhimaa labadooda weji shabra almadiinati dhinaca madiina macnaha daa'if markii loo sheegay in madiine uu joogo madiinay soo aadeen haddana xataa idaa balaqaahaa markii ay soo gaareen xataa idaa balaqaahaa laqiyaa waxay la kulmeen annabiya nebiga calayhi الsalaau wasalaam wa dafacaa ilayhi risaalatan warqadii bay u dhiibeen risaalata baadaana baadaan warqadiisii bay u dhiibeen wa qaalaa lahu waxay u dhaheen oo kale ee afka uga sheegeen ina melika almuluuk boqorka boqorada boqorada dhan boqorkooda waa kisraa yaa kataba usoo qoray ilaa melikinaa boqorkeennii maadaan ahaa an yabcaa inuu kuu soo diro ilayka xaggaaga man ya'tiihi bika mid dadku keena macnaha mid ku soo kaxeeyo asaga kuu geeya waqad ataynaaka waanu kuu nimid litanaliqa inaad na raacdoo nala tagta macanaa annaga micigeena ilayhi kisra xaggiisa saasaan kugu nimid fain ajabtanaa haddaadna ajiibtood warkeena aad yeesho fain ajabtanaa haddaad ajiibto oo aad warkeena yeesho kallamnaa waan kaagala hadlaynaa kisra kisra bimaa yanfacuka wax adi ku anfacaan u sheegaynaa oo wayaqufu ka celiya adaho dhibkiisa canka xaggaaga dhibka uu kugu haayo ama dhibka lagu gaadsiin doono wax kaa celinaya ayaan u sheegaynaa waxaan leenaha ninku nin fiican waayo warbixin fiican baan kaa bixinayna macnaha kuma diidin isla markii boqorkiiaan dhahan wuu soo istaagay waana soo raacay hadal fiicanoo ku anfaca yaan gaadsiinaynaa bay dhaheen waa haddaad warkeena yeesho wa in haddaad diito oo aadna diidda soo maaha fahuwa boqorku man waaye qad calimta aad og tahay saطaratahu awooddiisii wa badshahu qabashadiisa wa qudratahu xooggiisa calaa ihlaakika inuu adiku halaago wa ihlaaki qowmikii qoomkaaga halaagooda wuu kari karaa haddaba hana diidin eena soo raac macnaha saasay markaa ula jeedaan fahuwa man waaye qad calimta aad og sadaratahu sadaradiisa waa quwadiisa ama awoodiisa waa batashahu qabashadiisa wa qudratahu qudradiisa iyo awoodda uu leeyahay calaa ihlaakika inuu adiku halaago iyo wa ihlaaki qowmika qoomkaaga halaagooda fatabasama waa dhoola cadeeyey arasuul rasuulku calayhi salaau wasalaam waxay ku hadlayaan iyo waxay dhahayaan iyo say wax u fahamsan yihiin waa qoslay rasuulka qosol muusood ah wa qaala lahumaa wuxuu ku yidhi irjica laabta horta ilaa rixaalikumaa meelaha aad degan tihiin alyawma maanta isaga laabta iska soo nasta waxoogaa watiyaa qadan beri io imaada waaye waa loo soo gaabiyey ordaha meelahaad degantihin intaad iska degtiin hadda rixaashiin iyo barada meeshaad ku soo furateen oo talada aad degantihin iska aada watiyaa qadan beri io imaada falamaa qadow markay ku soo jarmaadeen cala annebiy nebigay ku soo dheenteen salawaatu ullaahi calayh fi lyowmi attaali maalintii xigtay qaala lahu wuxuu ku yidhi qaala waxay dhaheen de low rasuulkay u dhaheen hal acdadta nafsaka ma diyaargarowday boorsadaada alaabtii ku xirxiratay macnaha hal acdad ma diyaargarowday nafsaka nafsadaada lilmudiyi macanaa inaad nala tagto ilaa liqaa'i kisra kisra la kulankiisa faqaala lahuma الnabiy nebigu wuxuu ku yidhi lan talqiyaa maba la kulmaysaanba kisraa bacda اlyowm maanta wixii ka dambeeya kisraa sheegayseen kee waaye kiframada la kulmaysana ma arkaysaan falaqad qatalahu اllah ilaahay baa dilay subxaana wa tacaala ilaahay yaaba dilayda meel sallata calayhi uu ku salliday uu ku diray ibnahu wiilkiisii wiilkiisii ayaa lagu salliday oo markaa lagu diray wiilkaasoo shiiraawayhi la yidhaahdo magaciisa shiiraaway fii laylati kada habeen hebel baa la dilay min shahri kada bil hebel baana la dilay waxaad ogtiin malaha buu yidhi ninkaad ii wadaan ilahay baaba qaarijiye subxaana wa tacaala faxadaqaa waxay indhahoodii ku soo taageen fii wejhi nebi nebiga wejigiisa saasay u soo fiiriyeen wa badat waxaa ka soo daahiray addahshatu wareer ayaa ka soo muuqday iyo yaab calaa wajhayhimaa wajahaalkooda wa qaalaa waxay dhaheen atadri maa taquul waxaad ku hadlayso ma og ka fiirso ma runbaa an ma qornaa bidaalika arrintaa waqad ma ugu qornaa libaadaana boqorka baadan ila ma oga asaga laftigiisa qaala wuxuu yidhi rasuulka nacam haa uqora warqad waquulaa lahu waxaad kaloo u dhahdaan inna diinii diinkayga waa diinka islaamka sayablugu wuxuu gaari doonaa maa wasala ilayhi wixii uu gaaray iyo meeshuu gaaray mulku kisra kisra mulkigiisa islaamkani meeshii kisre uu ka telinayoo dhan ayuu gaari doonaa wa innaka adigana macnaha saa u dhaha macnaha baadaan waxaa u dhahdaan baadaanow in aslamta haddaad islaamto actaytuka waxaan ku siinayaa maa taxta yadayka waxa gacmahaaga hoostooda ahaaday waxaad u talisoo dhan adaa haysanaaya wamallaktuka waxaan ku mulkinayaa oo madaxkaaga dhigayaa calaa qoomika qoomkaaga ujeeddada islaamka ama diinka ama nebigaba dadboob iyo madax qabsasho ma aha waa in dadku islaamku ay qaataan keliya hadday qaataan kii boqoraha boqornimadiisu haysanaya kii xoololaha xoolihiisu haysanaya xoolay hanti qowmi hanti dadweyne waaye hanti waxee lagaala wareegaayo ma jirto wax allaala waxa asaga gacmihiisa hoostiisa ku jira yaa la siinayaa qoomkiisana waa la melkinayaa kharaja way soo baxeen arrajulaan labadii nin min cindi rasuuli illaahi min cindi rasuuli rasuulka agtiisay ka soo bixeen salawaat ullaahi calayh wa qadimaa waxay u soo galeen calaa baadaan wa akhbaraahu waxay u sheegeen alkhabara khabarkii bay u sheegeen faqaala baadaan wuxuu yidhi nin caaqil buu ahaa lain kaana haddii uu yahay maa qaalahu wixii uu yidhi muxamadun wixii muxamed uu yidhi hadday dhacdo lain kaana hadduu ahaado arrinta maa qaalahu muxamadun wixii muxamed uu yidhi ay run noqoto fahuwa nebiyun waa nebi waa nebi wain lam yakun hadday ahaan weyse kadaalika sidaa oo intuuna dhaho ninkii waa la dilo shawaal baa dilayoo xaalad noocaasoo kale ay dhici weyso fasanaraa fiihi ra'yan ra'yi baan ka qaadan doonaa markaa waa tashanaynaayo waan ka arki doonnaa waan isaga imaanaynaa arrintiisa ra'yi falam yalbad maba daahinba oo wax badan kama soo wareegin an qadima inay u soo galeen calaa baadaan in loo keenay kitaabun warqad in warqad loo keenay warqadaasoo sheeraaweyhi ka socota waa wiilkiisii wa fiihi warqadda yaquul wuxuu ku odhanayo ku qornaa amaa bacdu intaa kadib faqad qataltu waan dilay kisraa waa aabbihii kisraan dilay walam aqtulhu umana dilin ilaa intiqaaman aargudasho maahane liqowminaa qoomkeena aanu aargudaayay ilaa nin dhib badanoo qoomkii iyo tolkii caaqiliintii laayaduu ahaa faqad istaxalla wuxuu bannaystay qatla ashraafihim qoomkeena kuwooda ugu sharafta badan wasabiha wuxuu u addoonsaday nisaa'ihim ama uu boobay ee dumarkoodii waintihaada amwaalihim xoolahoodana uula tago wuu boobay nin waxaas banaystay waaye ee fa idaa jaaaka baadaalow hadduu kuu yimaado kitaabii kitaabkayga haadaa ee kan ah fakhud lii iga qaad aطaacata aطeecid miman cindaka dadka agtaada jooga anaa boqortinimada haysta hadda in allaala inta agtaada joogtana mubaayaca iga qaad buli inaan aniga boqortinimadii ku wareegay odagiina waan qaarijiyey fama in qara'a maba uu akhrininba baadaano waa markuu akhriya lala jeedaa kitaaba maba uusan akhrin kitaabkii shiraawiyi wiilkii uu soo diray xataa araxahu ilaa uu isaga tuuray warqadii jaaniba dhinaca naga tag buu iska tuuray wa aclana wuxuu iclaansaday dukhuulahu fii islaam islaamka gelitaankiisii ilan rasuulkii waxaa sheegay ee arrintii dhab noqotay waxaa la tilmaamayaa wax weyn inay jiraan wa aslama wuu islaamay aclana wuxuu iclaansaday dhe uu ogeysiiyey dadka uu bandhigay dukhuulahu fi lislaam gelitaankiisii islaamnimada uu galay wa aslama man baa islaamay kaana macahu asaga micigiisa ahaayo min alfurusi reer furus ahaa oo dhan oo fii bilaadi اlyamani yaman bilaadeedii deganaa wixii farisiin ahaa oo dhan kulligooda islaameen haadihi qisaةu liqaa'i cabdulahi bni xudaafa waay taa waa qisadii cabdulaahi bni xudaafa la kulankii uu la kulmay likisra oo meliki furs boqorkeedii ahaa haadihi midani qisatu liqaa'i cabdillaahi bni xudaafa cabdullaahi bni xudaafa qisadiisii la kulankii uu la kulmay qisadeedii waaye melikulfursi uu la kulmay ee famaa qisatu liqaa'ihi la kulankiisii liqaysara uu la kulmay maxay ahayd oo cadiimi ruumi ruum cadiimkoodii ahaa ruum ninkii u talinaayey sideedahayd ayol qisadeedii hadduu noo tilmaamayaa laqad kaana wuxuu ahaa liqaa'ahu la kulankiisii liqaysara uu la kulmay fii khilaafati cumar ibn khaaab radia allahu canhu waa xilligii inta nebiga dhintay abubakar dhintay cumar atinmada u haystay khaliifada wa kaanad lahu waxaa uga sugan macahu macigiisa qisatun qiso oo min rawaa'ici alqisasi qisooyinka kuwa ugu macmacaane ugu quruxda badan ka mid ah ayay ayaduna leedahay waa tanaa fafi sanati taasicata casharata sanadii sagaal iyo tobanaad ee lilhijrati hijrada bacaa wuxuu diray cumar ibn khaaab jayshan ciidan buu u diray lixarbi eh, lixarbi ruum ruum dagaalkeeda in ruum dagaal lagu qaado ayuu ciidan u diray fiihi ciidankaa waxaa ku jiray cabdullaahi bin xudaafata asahamiy waa wiilkaan taariikhdiisa baranayna wa kaana qaysaru qaysarna wuxuu ahaa cadiimu ruumi ruum cadiimkoodii waa kii ugu weynaaye qad tanaahad miday soo gaargaarto ilayhi xaggiisa akhbaaru jundi lmuslimiin muslimiinta ciidankooda khabarkoodii baa soo gaari jiray warkoodii iyo wamaa yataxallawna waxay ku sifaysnaayeen bihi maaga oo min sidqi اliimaani iimaan run ah wa rusuukhi اlcaqiidati caqiido sugan oo dhab ah iyo wa istirkhaasi الnafsi nafsadoo la rakhiisiyo layska bixiyo fii sabiili اllaahi iyo wa rasuulihi jidka ilaahay marka loo dagaalamayo iyo rasuulka sal اlla alيه wasalam hadalladaasaa soo gaargaari jiray waxaa soo gaarahayey in akhbaarta muslimiinta waxay tahay wamaa yataxallowna iyo wax allaala waxay ku sifaysnaayeen oo min sidqi اliimaani iimaan run ah ah wa rasuukhi اlcaqiidati caqiida dhab ahoo sugan iyo wastirkhaasi rakhiisin nafsaduba inaysan macno la lahayn fii sabiili اllaahi marka la aadaayo iyo wa rasuulihi fa amara wuxuu amray ruum boqorkoodii waa qaysare rijaalahu raggiisa idaa dafiruu haddii ay guulaystaan oo ay ka guulaystaan ay gacanta ku dhigaan biasiirin qataal oo min asra almuslimiin muslimiinta qafaalkooda ka mid ah an yubquu inay ku reebaanay ku baaqi yeelaan calayhi dushiisa inay u reebaan macna inaysan dilin hadday gacanta ku dhigaan asiir oo ay ka guulaystaan asiirada muslimiinta ka mid ah wuxuu rabaa inuu imtixaamuu fiiriyo waxa laga sheegaayo reeba buu yidhi ani ii waan ya'tuuhu bihi inay u keenaan xayan asagoo nool washaa allah ilaah wuxuu doonay an yaqaca inuu ku dhaco cabdulahi bnu xudaafa asahmi asiiran asagoo qafaal ah fii aydi ruum ruum gacmahooda cabdulaahi abaagalayba gacantii ruum faxamaluuhu way u soo xambaareen cabdulaahi ilaa maliikihim boqorkoodii yay u keeneen macnaha wa qaaluu waxay u dhaheen ina haadaa midkan min asxaabi muxamadin buu ka mid yahay weliba asxaabtii nebiga muxamed asxaabtiisii assaabiqiina ee u horeeyey ee dhaqso galay ilaa diinihi diinkiisii qad waqaca wuxuu ku soo dhacay asiiran asagoo qafaal ah fii aydiina gacmaheena faataynaaka bi waa kana waa kuu keenay dhaheen faakanaa bal wixii aad ka rabtay ka samayso nadara waa eegay marka wuu fiiriyey meliku ruum ruum boqorkoodii ilaa cabdulah bni xudaafata طawiilan wax dheer buu fiiriyey cabbaar buu saa u fiiriyey uma kabacdi baadarahu waa degdegey uma intaa kabacdi baadarahu wuu la degdegay macnaha qaa'ilan asagoo odhanaya macnaha markii la soo istaajiyey cabbaar buu fiiriyey kadib baa boqorkii hadloo qaa'ilan asagoo odhanaya innii anigu acridu calayka waxaan kuu bandhigayaa amran arin arrin baan rabaa inaan kuu bandhigo qaala cabdullaahi wuxuu yidhi wamaa huu waa maxay maxaad ii bandhigaysaa faqaala wuxuu yidhi acridu calayka waxaan kuu bandhigayaa an tatamasara inaad nasaarowdo inaad diintaad ku jirta islaamka aad ka baxdo oo aad kirishtaan noqoto taasaan kuu bandhigayaa fa in facalta haddaad samayso khallaytu sabiilka waan kusii daynaya buu dhahay jidkaaga ayaan kuusii sii daynayaa wa akramtu waxaan karaamaynayaa matlaaka nagaashahaaga agteeda haddaad joogaysidna waan ku karaamayn waana ku sharfayaa faqaala alasiiru qafaalkii wuxuu yidhi waa ninkii lasoo soo qafaalo cabdulaahiye fii anafatin si isla weyni ah waxasmin iyo si go'aan ah ayuu ku yidhi hayhaata ma dhacaysa buu dhahay hayhaata garishtaa noqo ah hayhaat ina almawta geerida ayaan laaxabuka jeclahay ilaya xaggayga ina almawta geerida ayaa laaxabu loo jecel badan yahay ilaya xaggayga alfa maratin kun jeer mimaa tadcuunii ilay waxaad iigu wacayso kun jeer maan dhintoo kun jeer laydila buu yidhi waxaad iigu wacaysa gaalnimada iyo kirishtaan gelitaanka ah fa qaysar wuxuu yidhi inii anigu la araaka waan ku arkayaa rajulan nin inaad tahay shahman oo sharaf leh nin qiimo badan inaad taan ku arkaya buu yidhi fa in ajabtanii haddaad iga yeesho ood iga ajiibto ilaa maa acriduhu calayka waxaan kuu bandhigaayo asharaktuka waxaan qaybkaa siinayaa ood ila wadaagaysaa fii amri amarkayga madaxtinimada wa qaasamtuka waxaan kuga qaybgelinaya oon qaybkaa siinayaa sulطaanii boqortinimadayda intaa haddaad iga yeesho maaha boqorna qayb baad iga siin kaa qaadanaysaa wax allaala waxa gacanteeda ku jira arinteyda maamulkayga qayb baad ku leedahay fatabasama wuu dhoolcadiyey asagana waa qoslay alasiiru qasiirkii almukabadi ee ku xirxirnaa biquyuudihi xargihiisii wuu qoslay wa qaala wuxuu yidhi wallaahi allah ku dhaartay nusankaa siina iyo qayb baankaa siina soo maaha low actaytanii haddaad isiiso jamiica maa tamlik waxaad haysato oo dhan oo aad milkisay waa keligeed meahee wa jamiica maa malakatu wax allaala waxay milkisay oy gacani ugu jirta alcarabu carab calىa an arjica saan uga laabto can diini muxamadin nebi muxamed diinkiisa mar walba ma ahee darfata cayn ilbiriqsi xataa hadday hal ilbiriqsi gaalnaqe soo noqo haddana inta hadday tahay xataa maa facaltu buu dhaama samaynaayani ma samaynaayo qaala idan aqtulak waa ku dilaa buu yidhi waayahe qaala qaysar wuxuu yidhi idan hadday arrintu sidaa tahay aqtulak waa ku dilaa qaala anta wamaa turiid waxaa doonta samey anta adi iyo wamaa turiid waxaa rabta yaan idinkala dhexgelin uma amara bihi wuxuu amray qaysar in la salbiyo oo qorigii salbiga oo lagu deldelaada lagu xidho fa suliba waa la salbiyey wa qaala wuxuu ku yidhi liqannaasatihi kuwiisii wax toogan jiray ragga shiishka ee wax dila wuxuu ku yidhi biruumiyati kelimad amase luqad oo eh, ruumiyad ah laatiin ah irmuuhu ku tuura oo ku soo tuura gamuunada qariiban meel u dhow min yadihi gacmihiisa ha ku dhufanina laakiin ka cabsiiye soo tuura shiishka gacmihiisa agtooda ku dhudhufta wahwa isagoo cihadu u bandhigaya calayhi korkiisa atanasuru inuu nasraaniyoobo asna ogtahay waxuu leh gaal noqo nasraani noqo kuwana way soo tuurayaan dhinac bay ka marsiinayaan lagu dhufan maayo faabaa wuu diiday faqaala wuxu yidhi haddana irmuuhu ku dhufto ku soo tuura qariiban meel u dhow min rijlayhi lugihiisa haddana lugaha hoos hoos uga dhiga buu yidhi yaxrub wuxuu u bandhigayaa calayhi korkiisa mufaaraqata diini inuu diinkiisii faaruqo abaa waa diiday cinda daalika markaa agteeda amarahum wuxuu amray boqorkii an yakufuu canhu inay ka joojiyaan joojiya buu dhahay marka ka daaya ha ku dhufanine wa alaba wuxuu ka dalbaday ilayhim xaggooda an yunziluuhu inay ka soo dejiyaan can khashabati salbi qorigii iyo tiirkii alwaaxi daldalaadda soo dejiya buu dhahay waa la soo dejiyey uma kabacdi dacaa wuxuu u yeertay boqorkii biqidrin dheri cadiimatin ee weyn dherigan waa weynka ah ayuu u wacday fasuba waxaa lagu shubay fiiha azaydu saliid badan baa lagu shubay wa ruficad waxaa la saaray cala naari dabkiibaa la saaray dherigii saliidda ku jirtay ayaa dab la saaray xataa allad ilaa ay kartay saliiddii baa isgegedisoo kartay uma dacaa wuxuu u yeeray boqorkii biasirayni laba qafaal oo min asaara muslimiin muslimiinta qafaalkoodii ku jiray fa amara wuxuu amray biaxadimaa midkood an yulqiya fiiha in lagu tuuro saliidii kululayd ee la karkariyey ulqiya waa lagu riday waa lagu tuuray faidaa laxmuu hilibkiisii waaba yatafatatu kala furfurmay hilibkiisii waa kala go'go'ay waidaa cidaamuhu lafihiisa tabdu way soo baxeen caariyatan ayagoo qaawanon hilib lahayn saa markii dhacday uma iltafat ilaa cabdillahi bn xudaaf u eegay marka cabdulahi wuu eegaya wuu ujeedaa cabdullaahi buu boqorkii fiiriyey wadacaahu wuxuu ugu yeeray ila nasraaniyati inuu kirishtaamoobo kaana wuxuu ahaa ashadda ibaa'an diidmo mid ka sii daran lahaa ayada min qabla horay suu marki hore u diidanaa hadduu ka sii darayba falammaa ya'sa minhu markuu ka quustay boqorkii uu isira kan ma gaaloobaayo amara bihi wuxuu amray an yulqii in asaga laftiisa lagu rido fi lqidri dherigii saliidtii karkaraysay ee dabka saarneed qabti asaga kurida buu yidhi allatii taasoo ulqiya fiiha lagu riday saaxibaahu labadiisii saaxiib falamaa duhiba bihi markii lala tegey oo loo sii wado damacad waxaa daatay cabdullaahi caynaahu indhihiisii waa ooyey markii saliiddii kule loo sii wadu saliiddii arkay waa ooyey faqaala rijaalu qaysar qaysar rijaashiisii waxay limalikii boqorkoodii ay ku dhaheen innahu qad bakaa wuu ooye boqorow wuu oynoyaa fadanna wuxuu u meleeyey boqorkii annahu qad jazica inuu argagaxay oo cabsaday wa qaal wuxuu dhahay rudduuhu ilaya ii celiya waayahe ha ku ridine ii keena rudduuhu ilaya falammaa maula markii la taagay oo la joojiyey bayna yaday wartiisa carada calayhi annasraaniyati nasraaniyadim u bandhiga haddana gaal ma noqone diinta islaamka intaad ka baxdo ta kirishtanka soo gal fa abaaha waa diiday haddana marra buu yidhi qaalu wuxu yidhi boqorkii wayxak war halaagaagii libaadaaday famaladi abkaaka ina maxaa ku ooyi waaye waataa aad diidantahe saliiddii markii laguu waday maxaa ku oysiiyey wayxak liibaantaabiyey ama halaagaagii fama ladii abkaak idan ee hadday saa tahay oo ad mar kasta diidayso maxaa kaa oysiiyey qaala wuxuu yidhi abkaani waxaa iga ooyiyey annii anigu qultu fii nafsii nafsadeyda waxaan ku idhi tulqaa nafay waxaa lagugu tuuri doonaa al'aana hadda fii haadihi اlqidri dherigaan saliidda ku jira karkaraaya fa tadhabu nafsuka nafsadaadaa baxaysaa waa dhiman waqad kuntu waxaan ahaa ashtahii mid jeclaystaa an yakuuna lii inay ii ahaato bicadadi maa fii jasadii in allaala inta jasadkayga ku yaalla tiradooda oo min shacrin timo ah korkayga waxa ku yaaloo tima ah inta xabad xabad loo tira tiradooda anfusu oo nafafyaal ah in la ii sameeyo oo fatulqaa laygu tuura kulluhaa dhammaantood fii haadihi اlqadr dherigan fii sabiil اlah ilahay dartii subxaana wa tacaala inta tin igu taala in layga dhigo tiro ahaan naf laygu rido lay nooleeyo laygu rido lay nooleeyo saasaan jeclaan lahaa buu yidhi ad hal maraad sheegaysaa qaala faqaala aلطaaqiyatu طaaqig wuxuu yidhi kii kibirka badnaa hallaka ma kuu sugan tahay meel ku baxo waaye marka meel kaleu ku fakado ayuu boqorkii waayey meel buu wax ka fiiriyey hal laka an tuqabila ra'sii madaxa ma iga shuminay buu yidhi akhli canki waa kusii daynayaaye hal arrin samee waayahe madaxa iga dhunko aan ku dhaafee faqaala lahu cabdullaahi wuxuu yidhi ani keligay ma ahee wa can jamiici asaara almuslimiina aydan inta muslimiin ee gacanta aad ku dhigteenoo gacantiinna ku jira dhammaan sii daynaysiin bur waayahe waa kaa shuminaayo faqaala wuxuu yidhi haa wa can jamiici asar اlmuslimiina ayضa in allaala inta muslimiin ah ee xabsiga ku jirta ayaguna waa sii daynayaa qaala cabdullaahi wuxuu yidhi faqultu fii nafsii hada nafteed waxaan ka idhi caduwun cadow oo min acdaa illahi ilahu cadiyaalkiisa ka mida miyaad uqabilu shuminaysaa ra'sa madaxiisa oo fa yukhallaa canii wa can asaar اlmuslimiina jamiica laydin sii daynayaa wuu isku barbardhigay macnaha in muslimiintii aad laydin wada daayo iyo inaad diidda ninkaa madaxiisa aada shumayso laydin daayo ka waran laa dayra fii daalika calaya dhib iguma ahan buu yidhi marka waxaa u baxday inuu dhukado uma danaa minhu waa usoo dhowaaday uu usoo dhowaaday waqabala ra'sahu madaxii uu ka shumiyey marka faamara wuxuu amray meliku ruum an yajmacuu lahu in loo soo aruuriyo asaga asaara almuslimiin in loo soo jamciyo muslimiinta in alla inta la qafaalay in gacanta loo saaro waa yadfacuuhum ilayhin asaga loo dhiibo faduficuu lah waa lagu wareejiyey waa loo soo dhiibay albaabkay ka soo baxeen dhammaantood waa la soo baxay faqadima cabdulahi bnu xudaaf wuxuu u galay marka calaa cumar bn radia allahu canh oo khabara wuxuu u sheegay khabarahu khabarkiisii fasura bi wuu ku farxay alfaaruuqu cumar alfaaruuq acdama saruur farxatan uweyn buu ku farxay walamaa goortii nadara uu eegay walamaa goortii nadara uu firiyu arkay cumar ila alasraa qafaalkii qaala wuxuu yidhi xaqun saan bay ku tihi marka waxaa xaq ah calaa kulli muslimin muslim dhammaantii an yuqabila inuu shumiyo ra'sa cabdullaahi bni xudaafa wa ana abda'u bidaalika anaa bilaabaya budha cumar radi allahu canhu anaa bilaabayo cumar waa soo istaagay uma qaama wuu soo kacay wa qabbala ra'sahu madaxuu ka dhukaday marka ila wuu mudan yahay soo maaha in madaxa laga shumiyo madaxuu ka dhshumiyey madaxa ayuu markaa ka dhunkaday saxaabigii saddexaad ayaan meesha uga baxnay waa cabdullaahi bnu xudaafa asahamiyu waxaanu gelaynaa saxaabigii afaraad waa cumayr bin wahbin cumayr bin wahab ayaan qaadanaynaa haddana laqad hadaa wuxuu noqday uu ahaaday cumayr bin wahab axabbu ilaya xaggayga mid looga jecel yahay min bacdi abnaa'ii ilmihii qayb ka mid ah yaa yidhi cumar ibn khaaab sababtuu u yidhina markaa waynoo imaan doontaa caada wuu laabtay cumeer bin wahab aljumxiya ninka lagu magacaabo min badrin beder buu ka soo laabtay naajiyan asagoo la soo fakadoo la soo cararay binafsii nafsadiisa laakinahu laakiin khalafa wuxuu uga soo tegey waraa'ahu gadaashiisa ibnahu wiilkiisii wahban ahaa wahab buu dagaalkii badan uga soo tegey asiiran asagoo asiir ahoo khafaal ah fii aydi lmuslimiin muslimiinta gacantooda muslimiinta gacantoodii ayuu ku dhacay ninkaa wahab markaa la yidhaahdo beritanoo dhammaystirana haddii ilah idmo subxaana wa tacaala meesha haynoo joogto wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam